taas اxtiraaskeedii wuxuu ahaa oo la layska ilaalinayay hadday muhanno noqoto iyo hadday noqoto majmuucatan jamca mudakerin aw jamca tagsiirin waxaan soo qaadannay ayadoo noqotay asmaadaanu muhanne waxaan kaloo soo qaadannay ayadoo asmaadaanu noqotay jamcu tagsiir waa soo ogaanay sida loo craaba waxaan noo dhimanaa ayadoo noqotay jamca mudakeri saalim oo ku timid suuradii iyo muuqaalkii jamculkaru saalim markaasna sidii asmaawsito loo ceraabi maa oo wow wowdii lagu rafci jiray asmaawsito lala aadi maahe jamcumudakaru saalim baabkiisaa laga gelina wow waa tahay iyo laakiin baabka jamcudakarsaalimkaa laga gela haddii asmaadan lagu jamciyo jamcii jamcudakarsaalim muuqaalkiisii oo kale sidii jamcumudakarsaalima loo ceraaba wow waa lagu rafcinaa ya-a lagu nasbina ya-a lagu jara ah. walow kaanad asmaadaanu hadday noqoto majmuucatan mid la jamciyey jamca mudakerin mudaker jamciis jamacaasoo saalima nabad galay hadday asmaadaanu noqoto mid la jamciyey jamca mudakeri saalim ruficad waa la godaa hiya asmaada bil waawi waa waa lagu godaa calaa maa taqadama si soo hormaray jamcu kalsaalin wowaa lagu rafcin jiray soo maaha wow ayaa lagu rafcina haddii suuraddii jamcu ksaalin lagu keeno wa nusibad waa la kordhigaa bilyaa iyo a lagu kordhigaa wajurad waa la jaraa bilyaa iyo a lagu jaraa ilaa jamcu ksaalimkaa sidaasa jamcu ksaalimka wowaa lagu rafciyaa yo aana lagu nasbiyaa yo aana lagu jaraa jamcu kalsaalin marka haddii asmaadan lagu keeno suuraddii jamcu kalsaalin sidii jamcu ksaalima loo ceraaba wowaa lagu rafcinaa ya-aa lagu nasbinaa ya-aana lagu jaraa jamcu saalmna maahane waa mulxaq waa mulxaq oo shuruudda jamcu saalim insha alla markaan aragnaan arki doonnaahe jamcu saalimka waxaa shardi ah inuu asalkiisu calam yahay ama sifo yahay abun akhun xamunna mana ahan calam sifana maaha mana ahan insha allahu waqtigeeda u munaasibka ahan shuruudda jamcu markaan tirinno ayaa markaas la fahmaa laakiin haddeer kitaab kitaab kor saari maynee hadda tufaan le akraynaa sababto haddii shuruuddii lasoo raro kitaabka cuslaana ah, marka culayska si aan uga ilaalino intay noogu taalla inaan fahnaan ku dadaalayna insha allah ee dul saari mayno culays walow kaanad asmaa'ulkhamsadii hadday noqoto majmuucatan mid la jamciyey jamca mudakerin mudaker jamciis jamacaasoo saalima nabad galay ruficad bilwaawiya lagu godaa si jamcu saalim loogu godi jiray calaa maa sidii taqadama soo hormaray waa nusiibood asmaadaa markaas waxaa lagu nasbinaa calaamad u noqonaa inay nasbisan tahay bilyaa wa wajurad waa la jera hiya asmaadan markaas bilyaa-iya a lagu jera si jamcu saalimba wo waa lagu rafciyaa ya-a lagu nasbiyaa ya aana lagu jaraa taquul waxaa leedahay haaulaai kuwaanu abuuna waa aabbayaal wa akuuna waa walaalayaal haaulaai kuwaanu abuuna aabbayaal weeye wa akuuna walaallo weeye haa xarfu tambiihde ulaa'i ismu ishaara mubtadow mabniyun cala alkasri fii maxal rafci haa ulaa'i waa mubtade waana mabni waa ism mubhama waa ismu ishaara haada ayada ka saara waxaa tiraa waa xarfu tambiih waa xaraf qofka lagu baraarujinaya maxaa soo haraha ulaa'i ulaa'i waa mabni caamil rafciya hadduu galo ulaa'i alaleey caamil nasbiya hadduu galana ulaa'i alaleey caamil jare hadduu galana ulaa'i alaleeli mabniga saasaa lagu yaqaan aaqirkiisu hal xaaladu iska laazima marka wixii saarana inta lagu bineeyo aa maqalka laga rafcina ulaa'i marka waa mubtada maanta mubtadana waa rafcisan yahe soo waa isim mabniyahe maqalka ka rafci waxaad tidhaa haaulaa'i ha xarfu tambiih ulaa'i ismu ishaaratu mubtadaun mabniyun cala alkasri fii maxalli rafcin abuuna khabaru mubtade waa khabar mubtade asmaadi asmaalkhumsa jamcu salma lagu keeno abun abuuna lagu keeno jamcu sal suuradiisa lagu keeno jamcu sal wix lagu rafci jira ku rafci waa rafcisay waa qabar abuuna abuuna khabaru mubtadey marfuucu bilmubtadey wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can idama liannahu mulxaqun aad leedahay dhihimeeda liannaha jamcu saalim maa jamcu saalim liannahu mulxaqun bijamci mudkar saalim waxaa la haleeshiyey jamcu saalim liannahu mulxaqun bijamci mudkari saalim wanuunu ciwadun can itanwiini fi lismi lmufradi wa akhuuna awaawu xarfu cadfin akhuuna macduufun calaa abuuna wاlmacduufu calى اlmarfuuci marfuuc wacalaamatu rafci alwaaw niyaabatan can idama liannahu mulxaqun bijamci mudkari saalim maanaa fii xarfi can xaraka wanuunu ciwadun can itanwiini fi lismi lmufradi wa taqul waxaa leedahay ra'aytu waxaan arkay abiina aabbayaal badan wa aqiina walaalyaal badan aqiina abiina waa mafcuul bih mafcuul bih sidii jacmul saalim ya loogu nasbi jira ya loogu nasbina waxaa leedaha ra'aytu ficlu wa faacilu abiina mafcuul bihi mansuub wa calaamatu naصbihi alyaau almaksuuru maa qablaha almaftuuxu maa bacdaha niyaabatan can اlfatxa liأnnahu mulxaqu bijamci mudkari saalim maa naba fii xarfin can axraaka wa nuunu ciwadun can tanwiini fi lismi اlmufradi wa akhiina alwaawu xarfu caطfin aqiina macduufun calىa abiina wاlmacduufu calى اlmansuubi mansuub wa calaamatu naصbi alyaau almaksuuru maa qablaha almaftuuxu maa bacdaha niyaabatan can اlfatxi liannahu mulxaqu bijamci اlmudakari saalim maa naaba fii xarfin can xaraka wanuunu ciwadun can itanwiini fi lismi lmufradi wuxuu ku yidhi shiiku walam yujmac lama jamcin bilwaawow iyo wanuuni nuun hayruاlabi wاlakhi asmaadan meeqay ahayd shan shanta lafdi lafdi la arkay ayadoo lagu keenay suuraddii jacmul kursaalim waa labadan lafdi abun iyo ahun labada alfaaddii kaleeto oo ah xamun fam duu lama arag ayadoo suuraddan lagu keenu maba la arag maxamed muxiudiin cabdilxamiid saasuu ku leeyahy laakiin ibnu hishaamka sharaxa qatru ladda wuxuu yidhaha walam yujmac minhaa haada aljamca ila اlbu wاlأu wاlxam xamku ku daraa isago xamka uu ku daraa wuxuu yidhahdaa saddexdaasaa la arkay xamuuna waa la arkuu leey xamuuna waa la arkay marka waa saddexuu leeyahay ibnu hishaamku qadriga markuu sharxa waa ab iyo akh iyo xam saddexdaasaa la arkay laakiin kawaakibka shiika iskale asagu dhammaan in la oo kalu ka dhigay dhammaan aada dhammaan waa iska miaaliyeen marka laga reebo fiida marka laga reebo saddex afarta ka abuuna akuuna xamuuna duu waxa wey hanuuna wadawuu maalin hanuunta ku daruu shan miaaliya laakiin ma la arkay carabtii oo isticmaalaydaa la raba adigu miaalidaye carabtii oo isticmaalayda ma la arkay waa walam yujmac lama jamcin asmaadan walam yujmac lama jamcin bilwaawi wanuuni laguma jamcin hayr اlabi wاlaq ad iyo aq unbaa la iyadoo lagu jamciyey sida jamcu saalim kuwa kaleeto carabta oo ku jamcayda maba la arag maba la arag wa kaana alqiyaasu qiyaasku wuxuu ahaa yaqtadii mid keenaya allaa yujmaca inaan la jamcin shay-un shay shaygoo minhaa asmaadan ka mida jamca jamcan qiyaaska carabiga marka la fiiriyo waa in aan shantan isin mid ka mida lagu keeni jamcu saalim sababtoo ah calamna maaha wasfina maaha calamna ma ahan wasfin maahan weliba cilad kalena ku jirta oo waxa weeyaan jamcu saalimka waxaa la rabaa kelmadda mufradka marka la jamcinaa in kelimaddii xuruufteedii oo dhan la keeno ama xarafkii la xadfo wax laga bedel qaato hadda fiiri abun asluhu abawu akhun asluhu akhawu markii la jamcinaayey wowdii waa la xadfay wax laga soo bedel qaatan lama ah abuuna alaska awowdi ila tan waa midda calaamatu rafcihaay soo jeedin marka dhowrkaas cillaa iskula jirto dhowrkaas cillo ayaa iskula jirta marka waa un sheede ma ahayn in jacdu kasaalim lagu keeno jacdu kasaalimka ama calama laga waa inuu ka yimaadaa ama waa inuu sifo ka yimaado waxaan hadda soo galnay waxaa la idhi waa inay mukabara tahay waa inay mukabara tahay asmaadan mukabara inay taha shardiya marka la icraabayo icraabkii la soo ah wow in lagu rafciyo yana lagu nasbiyo waxaan rabaa in wow lagu nasbiyo wow in lagu rafciyo alifna lag alifna lagu nasbiyo yana lagu jaro ah, ilaa asmaadan saasa ahede in wow lagu rafciyo alifna lagu nasbiyo yana lagu jaro shuruuddeeda waxaa ka mid aheed an takuuna mukabara waa inay mukabara noqoto wa kharaja waxaa ku baxay bishtiraadi an takuuna mukabara shardinta la shardiyo inay asmaadaanu mukabare noqoto maalow kaanad hadday noqoto musaqaratan mid la tasqiiriyey taasaa baxeed hadday musaqara tahay taasaa baxday haddii la taskiiriya meesha ka baxayda haddii la tasqiiriyo asmaadan wow lagu rafci maa alif lagu nasbin maa ya lagu jeri ma baabkaas noqome ee isimka mufradkaa oo kaley la mid noqone dammaa lagu rafcinaa fatxaa lagu nasbinaa kasrana waa lagu jara mar haddii la taskiiriyo ism mufradoo cadihi noqonay marka shardi waxaa inay mukabara tahay wa kharaja waxaa baxay biishtiraadi an takuuna mukabara shardinta la shardiye inay noqoto mukabara maa low kaanad hadday noqoto musaqaratan mid la taskiiriyey fa innahaa asmaadii xiina idin xiina id kaanad musaqara marka ay noqo musaqaro noqoto tucrabu waxaa la raaba biarakaaati xarakaat xarakaat aaahirati muuqata xarakaad muuqataa la raaba damaa lagu rafcinaa fatxaa lagu nasbinaa kasraa lagu jaraa xarakaadaa la raaba taquul waxaa leedahay haadaakan ubayun waa abayaro wa ukhayun waa walaalyaro haadaa haa xarfu tambiih soo jeeso baraarug wey darsiga adaa lagu akrinaa daa waa ismu ishaara mufrad mudakara oo qariibaa lagu ishaaraa daakan hal qof oo mudakar hal shay oo mudakara daakan aad leedahay kaasaa lagu waa madni hadda ismu ishaara waa mubhami waa madni waana mubtade maxaa dhee wixii saaraanta ku biraydo aad maxalka ka rafcineen haa xarfu tambiih laa ismu ishaarati mubtadow mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin ubayun khabaru mubtaday marfuucu bilmubtaday calaamatu rafci maxay noqotay wa calaamatu rafci damatun daahiratun fi akhiri fiiri abun markii la taskiiriyey isi mufrada siisa loo exraaba damaa lagu rafcina maaha wow in lagu rafcinayo asmaaulkhamsanimadii waa ka bax wa ukhayun alwaawu xarfu cadfin ukhayun macduufun calaa ubay wاlmacduufu calى اmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fi akhiri fiiri ah markii la taskiiriyey isi mufrada siisa loo exraaba isi mufrada oo waxaa lagu icraabay waa damadaas ka muuqata damadaas ka muuqataa lagu rafcina waa ka baxday baabka asmaalkhamsada wa taquulu waxaa leedahay ra'aytu waxaan arkay ubayan aabbayarow wa ukhayan walaalyarow ra'aytu ficlu wa faacilun ubayan mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratu fi hadda ubay markii la taskiiriyey ab markii la taskiiriyey ism mufraduu noqday alif laguma nasbin asmaalkhamse alif baa lagu nasbiyaa hadda maxaa lagu nasbiyey fatxo fatxo xaraka ka muuqata wa ukhayan alwaawu xarfu cadfin ukhayan macduufun calaa ubay wاlmacduufu calى اlmansuubi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri akh fiir markii la taskiiriyey fatxa lagu nasbiyey sida isimka mufradka fatxa laga muujinayo lagu nasbiyey alif laguma nasbin asmaaulkhamsa waa ka baxay mar haddii la taskiiriyey wa taquulu waxaa leedahay marartu waxaan soo maray biubayin aabbayarow وأqayim walaalyarow marartu ficlu وفaacilu بubayin albaa xarفu jari mabni calى kasri la mxall min اإcrاab ubayin majruuru bilba وcalaamatu jarihi kasratu daahiraة فiya hadda fiiri aad markii la taskiiriyey maxaa lagu jaray kasro waa xaraka ka muuqata hadday ismaal khamse ahaa laheed maxaa lagu jari lahaa ye aa lagu jari laha marka baabkaas waa ka bax wa uqayin alwaaw xarfu cadfin uqayin macduufun calىa ubayin wاlmacduufu calى اlmajruuri majruur وacalaamatu jarihi kasratu daahiratun fi akhiri akh markii la taskiiriyey maxaa lagu jaray kasro xaraka daahira kasro asmaalkamso baabkeed waa ka baxda kasraa lagu jaraa shardigii ahaa mukabarana ixtiraaskiisii waa ogaanay wa kharaja waxaa ku baxay biishtiraadi an takuuna inay noqoto mudaafatan mid la idaafeeyey waxaa la yidhaha asmaadan marka lagu leeyahay asmaaulkamsa la yidhaahdaa waxaa xaalatu rafca lagu rafciyaa wow xaalatu nasbana alif xaalatuljarna ye marka lagu leeyahay waa markay idaafaysan tahay haddii aan la idaafayn oo idaafada laga daayo is mufradu cadiyay noqonaysa damaa lagu rafcina fatxaa lagu nasbina kasraa lagu jara is mufradoo cadiyay noqonaysa ee marka lagu leeyahay asmaaqamsa waa markay idaafaysantao mudaafuley ka dambeeyo abuuka adiga aabbaha haddii laga daayo abun la yidhaah mufraday noqona cadi marka asmaaulkamse laleeyahay waa maray idaafaysantah abuuka abu zaydin fiir waa in qof loo idaafeeya abu zaydin abuka abu camrin waa markaas ee haddii idaafada laga daayo ismufradoo cadiyay noqonay xaraka la exraaba damaa lagu rafcina fatxa lagu nasbina kasraa lagu jela teri wa kharaja waxaa ku baxay biishtiraadi an takuuna inay noqoto mudaafatan mid la idaafeeyey inay noqoto shardintii la shardiyey maa low kaanad hadday noqoto munqadicatan mid ka go'day can idaafada mid ka goday markay tahay taasa meesha ka baxday fa inahaa asmaadan xiina idin iina id xiina id kaanat munqadicatan can alidaafa markay noqoto mid idaafada ka go'day tucrab waxaa la ecraabaa bilxarakaati xarakaat xarakaat addaahirati muuqata ayadda noqosheeda taquul waxaa leedahay haadaa kanu abin waa aabbi wa ra'aytu aban aabbaan arkayd dhehe wa marartu biabinan soo marad leeh haadaa kanu abun haa xarfu tambiih daadu waa ismu ishaara maxaa lagu ishaaraa mufrad mudakara oo qariib oo ku dhow aa lagu ishaaraa waxaa leedahay daa ismu ishaara mubtadow mabniin cala sukuuni fii maxali rafcin abun khabarun mubtaday marfuuqun bilmubtaday wa calaamatu rafci maxay noqotay damatu daahiratu faaqiri lannahu ismu mufrad ism mufraday noqona marka mar haddii idaafadii laga jaray wa taqul waxaa leedahay ra'aytu waxaan arkay adan ra'aytu ficlu wa faacilu aban mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu shaakiri aban fatxa lagu nasbina mar haddii idaafada laga jeedo ism mufrada noqoto caadi wa taquulu waxaa leedaha marartu waxaan soo maray biabin aabe marartu ficlu wa faacilu biabin albaau xarfu jari abin ismu majruuru bilbaa'i wa calaamatu jarihi kasratu daahiratun fii aakhirihi aljaaru walmajruur mutacalliqun bimarartu yaad ku tacallujini marartu ku tacallujin wa kadalika albaaqi inta kale haddee waa la mid haddii ad iyo aq lagu miisaaliyey intii kale waa la mid ah, intii kale sidiaas sidaasaad ku wadi labada isim haddii lagu miisaaliyey labada kaleeto sidaas oo xamkii iyo famkii iyo sidaasaad ku wadayda waaya duudu ayada idaafada lagama jaro iyadoo idaafa laga jara ma jirto ah, idaafa lagama jaro iyada ma jirto iyadoo idaafa laga jara duuda duuda waxaan kaa leynaa waa midaan oo bimacnaa saaxibkaa oo asmaalkhamsada ku jirta ma jirto iyadoo idaafada laga jarin qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi walahu hadduu sugnaaday qofkii akhun walaal dhaxalkiisa leh ow uktun ama gabar walaal ah oo ku hooyaha loola jeedaahe waa kalaalada iyo dhaxalkeediya laga hadlaahe walahu akhun ow uktun falikulli waaxidin minhumaa asudusu kalaala laga hadla qofaa dhintay welad iyo waalid midna ma leh laakiin walaaluu leey walaalu leeya walaalkaas oo ku hooya oon ku aabba'ahayn oo ku hooya oon ku aabba'ahayn lix meelood meel ha iska qaato wiil iyo gabar waa isku midi walahu hadduu sugnaaday qofkii kalaalada ahaa aqun walaal ow uktun walahu alwaaw calaa xasabi maa qablahaa low allaamu xarfu jarin walhaa-u damiiru mutasilu mabniyun cala dami fii maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacalliqaani bikhabarin mutaqadimin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaainu lahdu jaar majruurku waa qabar horeey khabarkii oo soo hormaray wey mubtadihii aaway akhunta waa akhun mubtadaun marfuucun mubtadaun muakarun dhe horta gadaalaa la masheeyey muakhar ugu dar mubtadaun muakhar marfuucun bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aqri hadda fiiri akhun ism mufradan siyaasiyaa loo caraaba maxaa dhacay ee waxaa laga jaray idaafadii ma idaafaysna mar hadduusan idaafaysna waa ism mufrada ow uktun ow xarfu catin uktun macduufun calaa akun wاlmacduufu calى اmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhiri in yasriq haddii uu xaday faqad saraqa waxaa xaday akhun walaal walaalkaasoo lahu asaga u sugnaaday min qablu hadda ka hor xaal u ahaaday walaalkaas in yasriq intu waa xarfu shardi adaatu shardigu labay u qaybsantaa mid laba ficilay jasmidaa midna waxbaba ma jasmido adaatu shardiga laba loo qaybiya intu waxay ka mid taha kuwa labada ficil jasmiya laba ficil hadday laba ficil weydana ficil iyo jumla bay jasmina hadda fiiri ficilkii waa yasriq waa ficlu shardigii jumla noqotay jawaab shardigii maxalkay ka jasminaya jumlada oo jawaab shardiga noqoto maxalkaa laga jasmiya waxay ka mid tahay toddobada jumlo maalka iraabta ku leh maalka waa ka jasbisanta ah, toddobada jumlo maalka iraabta kule ay ka mid tahay maalka waa ka jasbisanta hadday jumladu jawaabu shardi u tahay adaatu shardi jaazima adaatu ah, shardi wax jasmiya markay jawaab u noqoto haddii adaatu shardi aan waxba jasmin ay jawaab u noqotana maalka iraabka male toddobadan maalka iraabka ku lahayna markaas ka mid noqona hadda in adaatu shardi wax jasmido wey marka ficlu shardigii waa yasriq faqad saraqa jumladaas dhammaanteeda jawaabkii ah maxalkaa laga jasminaya in yasriq in xarfu shardi jaazimi yajzimu ficlayni alawalu ficlu shardi wahaani jawaabuhu jazaa'u mabniin calaa sukuuni laa maxalla min alcraab yasriq ficlu shardi majzuumun bin wacalaamatu jasmi asukuunu wafaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa hadda ya marba haddii lagu bilowda ficilka huwa iska dheh jawaas iska dheh isku dhihin weligaa wujuubi faqad saraqa alfa waaqicatu fii jawaabi shardin fa'dan jumlada jawaabka noqotay gashaa waa xaalada gaareh jumlada jawaabka dhacda ay gashaa baabkeedaad ugu tegi doontaa insha allahu iyo kawaakibe amase mutamimadaadma ugu tegay intaadan kawaakibka weynba la gaarin alfa waaqicatun fii jawaabi shardi qad xarfu taxqiiq mabniyu calaa sukuun ilahi maxalla min saraqa ficlu maadi mabniin cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab akhun faacilu saraqa marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhri maxalushaadku waa kaasa akhun taas wey hadda akhun idaafadii waa laga jaray soo maha mar haddii laga jaro ism mufradsiya sida loo ecraabay damaa lagu rafciyey waljumlatu min alficli wاlfaacili faqad saraqa jumladeedaas fii maxali jasmin bin jawaab shar intaasay jawaab shar u maxalkay ka jasminsanta wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii maxali jasmin bin jawaab shard lahu allaanu xarfu jarin wlhaa damiiru mutaصil mabniy calى dami fii maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacalliqaani bimaxduufin wujuuben maxaa yeelay jaar majruur sifa dhacay waa jaar majruurku hadduu sifa noqdo waajibaa loo xadfaa meeshuu ku tacalluqa hadduu xaala noqdona waajibaa loo xadfaa meeshu ku tacalluqa hadduu sila noqdana waajibaa loo xadfaa meeshu ku tacalluqa hadduu qabar noqdana waajibaa loo xadfaa meeshu ku tacalluqa hadduu noqdo jaarumajruurkaas meeshuu ku tacalluqayaa ficlu qasam xarfu qasamkuna uu yahay ta ama wowna waajibaa loo xadfaa intaas waa soo martay ka hor intaas waa soo martay <laughs> intaas waa soo martay sideeddii waajibka loo xadfi jiraan baa gebagebo ku maraynaa ka sideeddii aan rabnaa inaan gebagabayno mar dhow oo nidhaahno sideeddii waa iga hayda aanaan rabnaa mar dhow soo ma jeedin iyadoo ah, xarfu qasamka uu yahay wow iyo ta waa soo mara jaan majruur oo oo noqday mutacalaqiis uu noqday ficlu qasam xarfu qasamkuna uu yahay ta amase uu yahay waaw waa soo martay soo maa hmm. isagoo silaan noqday jaan majruur silaan noqday waa soo martay ya shalay soo marna soo maa jaarmajruur sila noqday waa soo martay jaarmajruur khabar noqday waa soo martay jaarmajruur xaalo noqday waa soo marna soo maa asagoo sifo noqday hadda dul taaganta allaahu akbar eh, intaad soo marta adugu hadayac jumlo sila noqotay marka jaarmajruur waxaa leedaha hadduu khabar noqdo meeshu ugu tacalluqaa waajibaa hadduu xaalo noqdana waajibaa loo xadfa hadduu sila noqdana waajibaa loo xadfaa haddii mutacalliqu noqdo ficlu qasam xarfu qasamkuna uu yahay wow ama taanna ah, waajibaa loo xadfaa shantan ma heli karta se kala firdhane bal shantaas hay oo comiti aye tartiib tartiib waxaa rabaa adoon culays dareemin inaad wada dhammaystirto wax walba lahu allaamu xadfu jari mabniina cala alfatxi laa maxalala min alcraab wlhaw damiiru mutasilu mabniin calى dami fii maxali jari aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bimaxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inu sifatu ah waa sifo kaa'inun a lagu tacalujina waxaa la leeyahy walaalkaasoo lahu asaga u sugnaaday kaainun kaainu صifatu aq wa صifatu marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri min qablu min xarfu jarin mabniin calى sukuuni la maxala min alcraab qablu dharfu zamaanin iska dhe dharfu zamaanin asawaabee min qablu qablu dharfu zamaanin mabniyun cala dami fii maxali jarin bimin mintaasaa lagu jaray sababta qablu loo jaray qadri maalinkaad bilowdo maalinka ku xigtada adaaba cagta saari doona insha allah ah, meeshana lagu tega lagu sii sheegi ma maxaa yeelay xaa laba kitaab looga dhig in midba meeshiisa lagu bartaa looga dhig oon culayska laysdul saarin saasaa looga looga dhig laba kitaab min qablu min xarfu jarin mabniyin calaa sukuuni laa maxalla min alexraab qablu darfu makaanin darfu zamaanin labadaba waa waa dhihi jiraan u malayna laakiin darfu zamaankaa ku leh warka ah darfu zamaanina ku fiican qablu darfu zamaanin mabniyun labada waa noqota laakiin halkan aayadda ay ku jirto waa darfu zamaan qabludu darfu makaanna waa noqota darfu zamaan waa noqota laakiin aayaddan midda ku jirta waa darfu zamaan waqtigan waqti ka horreeyey waa macnuhu qablu darfu zamani mabniyin calaa damin fii maxali jarin bimin aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bimaxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inan xaalu min akr waa jaarmajruur xaala dhacay jaarmajruur oo xaala noqday w ah. marka labadoodan kala bedelayna lahdu waa jaarmajruur noqday sifu min qabluna waa jaarmajruur noqday xaalo ah. marka jaar majruur waa inaad barataa meelaha uu dhaco goormaa waajib loo xadfaa kaliya baro haddaan aysan waajib ahayn dhib ma leh qaala wuxuu yidhi nebi yuusuf iitunii iila imaada biaqin walaal walaalko lakum idinka idiin sugnaaday min abiikum xagga aabbihin xaal walaalku ka ahaaday qaala nabi yuusuf wuxuu yidhi iitunii iila imaada oo ii keena biaqin walaal ii keena walaalkaasoo lakum idinka idiin sugnaaday sharmijruur sifa noqda min abiikum xagga aabbihiin xaal walaalku ka ahaaday sharmijruur xaala noqday ah. qaala ficl maadin mabniin cala fatxi laa maxalla min alacraab wafaacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa yacuudu calaa yuusuf itunii itu ficlu mrin mabniyun calaa xadfi nuuni mabniyun calaa xadfi nuuni mar haddii ficilka ficlu amarka faacilkiisu wow hadduu yahay ama alifulinayn ama yaalmuanasmuqaadaba wax kale laguma binayo xadfunuuna lagu binaya ficlu amarka marka faacilka ku jira uu yahay waawaljamaaca alifulinayn yaalmuanas muqaadaba saddexdaas wax kale laguma binayo xadfunuuna la iskaga binaya waxaad tiraa iitunii ficlu mri mabniyun alaa xadfi nuuni mabniyun calaa xadfi nuuni wa waawaljamacati damiiru mutaصilu mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin faacil nii anuunu lilwiqaaya mabniyun cala alkas laa maxala min axraab liannahu xarfun waa xaraf nuunta ya-da iitunii ya-da waliyaao damiirun mutaصilun mabniyun cala sukuuni fii maxali nasri mafcuul bih waa mafcuul bihigii ficiliga faaciliga mafcuul bihi waa haysataa biaqin maxalshahidku waa halkaas hadda aqin fiiri بأقن البا حرف جر مبني على الكسر لا محل من الإعراب أقن اسم مجرور بالباء وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره الجر والمجرور متعلق بإيتوني أقن محل شيء هو هالكاس أقن كسرة اللي جري اسم كاس محايلة إضافة دي لغة جر ما إضافة اسمها لكم جر مجرور كأقصفه كصفه jaar majruur sifa noqday mutacalaqa meesha ku tacalluqa waajiba loo xadfaa lakum allaamu xarfu jarin mabnin cala alfatxi laa maxala min ixraab walkaafu damiirun muttasilun mabniyun cala dami fii maxali jarin bilaam walmiimu calaamati jamci dukuur aljaaru walmajruuru mutacalliqaani bimaxduufin wujuuban taqdiiruhu kaainin kaainin sifatu ah wa sifatu lmajruuri majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fii aakhirih min abiikum ka xaalee marka nakiradu sifay heshaye ka xaalee waxaa tidhaa min abiikum min xarfi jeri mabnin calaa sukuuni laa maxalla min alcraab abi hadda tan waa asmaa khamse caadiya fiiri abkiyo la idaafeeye wey min abiikum aabbihi abkiyo la idaafeeye shuruuddii haysataa marka waa asmaaulkhamsa waxaad tidhahdaa abi ismu majruun bimin wa calaamatu jarihi alyaa-u niyaabata can alkasra liannahu min alasmaaءi alkhamsa ma naba fii xarfi mac xaraka waa asmaa lkhamsa abi mudaaf wlkaafu damiiru mutaصilu mabniyin calى dami fi maxali jarin mudaaf ilayh wlmiima calaamat jamci dukuur aljaaru min abikum jaar majruurka aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bimaxduufin wujuuban taqdiiruhu kaainan kaainan xaalun min aah ahaasa laga xarayna waa ism xaala noqday mansuub calaamatu masfi fatxatun daahiratu fi aakiri jaarmajruur hadduu sifa noqdo waajibaa loo xadfaa hadduu xaalo noqdona waajibaa loo xadfaa hadduu silo noqdona waajibaa loo xadfaa hadduu khabar noqdona waajibaa loo xadfaa haddii mutacalaqiis uu noqdo ficlu qasam xarfu qasamkuna uu yahay ta ama wowna waajiba loo xadfaa intaasay kala firdhan wa kharaja waxaa ku baxay biishtiraadi shardinta la shardiyey an takuuna idaafatuha inay noqoto idaafadu likayriya ilmutakalim inay noqoto ah, miaalkan ma halkan noogu jira sax ina lahu waxaa u ay yidhahdeen ikhwatu yuusuf ayagoo u sharxaya boqorkii meliga iyagoo sharxa oo la wiilkaa naloo soo daayo ay waxay yidhaahdeen inna lahu waxaa u sugnaaday aban inna lahu wiilkan oo banyaamiin ah waxaa u sugnaaday aban aabbe aabboo shaykhan oo duq ah aabbahaasoo kabiira weyn inna lahu aban inna xarfu tawkiidin wa nasbin tansibu isma wa tarfacu lkhabara mabniin cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab isim ay qaadataa abarna waa qaadataa soo maaha laakiin wax badan waxaad arki jirta isim koo horeeya khabarkuna dambeeyo maanta kabarkiyaa soo hormaray kabarkiyaa soo hormaray maquulu qowl ma gaari masaakiintaany maquulu qowl iyo wax badana ka badboodayna maquulu qowl lama gaarin maquulu qowl lama gaarin ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansibu اsma wa tarfacu اlkhabara mabniin cala fatxi la maxal lahu min acraab lahu waa kanaa jaar majruur khabar noqday waa kanaa jaar majruur khabar noqday fiiriya lahu allaamu xarfu jari mabniin cala fatxi la maxal min acraab wlhaw damiiru mutaصil mabniin calى dami fi maxali jari aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bikhabarin mutaqadimin waa soo hormaray isimkii inadu ka soo hormaray bikhabari mutaqadimin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaainun kaa'inun god marka adan ismu ina mu'ahar mansuube waa isimkii ina gabaalaa la mariyey waa nasbisay adan ismu ina mu'ahar waa la gabaal mariyey mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii aakhiri shaykhan sifatu adan wa sifatu lmansuubi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiraةn fii aakhiri kabiiran صifatu haaniyat ab waa صifo labaad wa صifatu lmansuubi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi akhiri marka fiiri maxalushaahidku waa halkee aban aban maadaama idaafadii laga jaray isimkaas isim mufradsiisa loo xran xaraka lagu nasbiyo asmaaulkhamsa la dhihima asmaaulkhamsa waxaa shardi inay idaafaysanta mar haddii idaafadii laga jaray fatxa lagu nasbiyey wa kharaja waxaa ku baxay bishtiraabi an takuuna idaafatuha liqayriya ilmutakalim idaafadeedu inay noqoto yaaulmutakalim waxaan ahayn waa inaan yaaulmutakalim loo idaafaynaa lagudi waxaa meeshaas ku baxay maa low udiifat haddii asmaadan loo idaafeeyo ilaa haadihi ilaa haadihilya ya-dan ya-dan oo yaaulmutakalimka ya-dan yaaulmutakalimka haddii loo idaafeeyo la dhihima asmaaulkhamso ism mufrada yaaulmutakalim loo idaafeeye la mid noqone hadda gulaamun waa yaa mutakalim loo haddii loo idaafeeyo maxaa la eraabi jiray calaa maa qabla yaa lmutakalima lagu qadari jiray soo maha xarakana la eraabi jiray asmaalkamsana saasay noqeen haddii yaa lmutakalim loo idaafeeyo waa is mufridahoo kale oo caadi ah raabka waa lagu qadara waxaana lagu qadaraa calaa maa qabla ya mutakalim yaa mutakalimka xarafka ka horeeya waqaraja waxaa ku baxay biishtiraadi an takuuna idaafatuhaa idaafadeedu inay noqoto waxaa ku baxay maa low udiifad haddii asmaadan loo idaafeeyo ilaa haadiid yaa iyadan fa inahaa asmaada xiina idin xiina id udiifad ilaa haadihi ilya marka ya-dan loo idaafeeyo asmaadan tucrabu waa lecraabaa bixarakaatin xarakaad xarakaadkoo muqadaratin la qadara calaa maa xarafa lagu qadara qabla yaa ilmutakalim yaa ilmutakalimka hortiisa ku sugan xarafka yaa ilmutakalimka ka horeeya xarafkaasa lagu qadara manaca xaadiida inay muuqato icraabtu manaca waxaa diiday min duhuurihaa duhuuraha inay muuqato ishtiqaalulmaxalli maxalkii xarakadu degi laheeda wuxuu ku mashquulay bixarakati lmunaasaba ya-da xaraka u munaasaboo kasraa aa la saaray taquul waxaad leedahay xadara abii aabbaheeyaa yimi wa akii walaalkayna waa yimi xadara ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxalla min alicraab abii faacilu xadara marfuuc wa rafcihi damatun muqadaratun calaa maa qabla ya ilmutakalimi manaca min duhuurihaa ishtiqaal muxalli bixarakati munaasaba waxaa tidhahdaa abi mudaaf wa yaa mutakalimi damiiru mutaصil mabniin calaa sukuuni fii maxali jarin mudaafu ilayh wa aqi alwaawu xarf cadfin aqi macduufu calى abi wlmacduufu calى marfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun calى maa qabla yaai mutakalimi manaca min duhuuriha ishtiqaal maxali bixarakati munasaba aqi mudaaf wa yaa mutakalimi damiiru mutaصil mabniyin calى sukuni fii maxali jarin mudaafu ilayh marka hadda abi iyo aqi yaa mutakalima loo idaafeeyey ismufradaho yaa mutakalim loo idaafey lamid ismufrada oo yaa mutakalim loo idaafeey ay la mid noqdeen marka lama laguma rafcin wow laguma rafcin fiil xaraka la exraab laakiin waa lagu qadaray wa taquul waxay leedahay ixtiramtu anugu waxaan ixtiraamay abi aabbahay iyo wa aqii walaalkay alakbar iga wey aabbahay iyo walaalkay iga wey waa ixtiraam ixtiramtu waan ixtiraamay abi aniga aabbahay iyo wa aqii walaalkay walaalka alakbar ee iga weynin ka badan ixtiramtu ficlu wa faacilun darabta oo kale waay ixtiram ixtirama ahayd ficilka maadi ixtirama اxtaramtu اxtaram ficil maadi mabniin calى sukuuni litisaalihi bidamiiri rafci mutaxarik wataau damiiru mutaصil mabniin calى dami fii maxali rafcin faacil abi mafcuul bihi mansuub wa calaamatu naصbihi fadxatu muqadaratun calaa maa qabla yaai mutakalimi manaca min duhuri ishtiqaal maxali bixarakati munaasaba abi mudaaf wa yaa mutakalimi damiiru mutasilu mabniyin calى sukuni fii maxali jari mudaaf ilayhi wa aqi alwaaw xarfu cadfin aqi macduufu calى abi wاlmacduufu calى mansuubi mansuub wa calaamatu naصbihi fadxatu muqadaratun calaa maa qabla ya mutakalimi manaca min duhuri ishtiqaal maxali bxarakati munaasaba aqi mudaaf waya mutakalimi damiiru mutaصil mabniyin calى sukuni fii maxali jarin mudaaf ilayhi alakbara صifatu a ka sife aq waa nasbisantay moogta ka sife alakbara صifatu a wa صifatu lmansuubi mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri wa taqul waxay leedahay ana aniga laa atakalamu ku hadli maa fii xatrati abi aabbahay meeluu joogo iyo wa aqi walaalkay alakbar iga wey ana aniga laa atakalamu ku hadli maa fii xatrati abi aabbahay meeluu joogo iyo wa aqi walaalkay alakbar iga wey ana damiiru rafcin munfasilu mubtadaw mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin ana maxaa dhehe ana damiiru rafcin munfasilu mubtadaw mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin laa waxaa tiraa naafiyatun mabniyun calaa sukuuni laa maxal la min alcraab atakalamu ficlu mudaaric marfuucu litajarudihi min annaasibi wاljaazimi wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi aqili faacilka xaan ka dhigaynaa xamsa lagu bilowday wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu ana anugu hadli maaha fii xadrati waa la fahmay haddee marka ana sow ma anaan dhihin waa mutade haddee khabarana laka rabaa mutade haddaa sheegta khabara lagaa rabaa wاljumlatu waa jumlada laa atakalamu wاljumlatu min alficli wاlfaacili fii maxali rafcin khabaru mubtade raabidaa la rabaa jumla hadday khabar noqoto waraabidu baynahumaa faacilu atakalamu waa faacilka jumlo khabar dhacday suaal yaa ka jawaaba haye suaal suaal suaal suaal suaal haye jumlada kabarka dhacday toddobada jumloon icraabka maxalka ku lahay miyay ka mid tahay mase toddobada maxalka icraabka ku leh haye haye kuwa icraabka maxalka hawla kota oo fii maxal rafcin hadda soo yidhahay oo kaad aadeen kaa maskaxdiina aado hadeer soonigii dhidi waljumlatu min alficli waalfaacili he fii maaa jumlada oo khabarka noqod dhacday waxay ka mid taha todobada jumla maxalka iraabka ku leh maxalkeedana waa la raaciya ma la fahmin todobada jumlo maxalka iraabka kulehay ka mid taha jumlo qabar noqotay tanaa ka mida lata kalamu soo ma jeedin maxalka waa ka rafcisantahay labaaba abare waaba khabare fii maxali rafcin aad leeda في xaطرة في xرف jrin مبني على السكون لا محل لh من الإعراب xaطرة اسم مجrور بفي وعلاaمة jر كسرة ظاaهرة في آخره الjر والمجrور متacلق بأتكلم تacaلجeeda xaطرة مضاaف أbي مضاaف إليه مبني على السكون في محل jر amase dheere xaطرة مضاaف أbي ضمير meeشhaan iska fiirso xaطرة مضاaف أbي مضاaف إليه majruurun wacalaamatu jari kasratun muqadaratun calaa maa qabla yaa ilmutakalimi manaca min duura ishtaqa almaxalli bixarakati lmunaasaba sii wad haddee abi mudaaf weliyaa u damiru muttasilun mabniyun calaa sukuuni fii maxalli jarin mudaaf ilayh وأqi alwaaw xarف caطin أqi macduuف calىa abi wاlmacduufu calى اmajruuri majruur وcalaamaةu jari kasraة mqadaraة calىa maa qabla yaa mutakalimi manaca min ظuhuurihaa اshtaغل maxali bxarakaةi الmunasaba أqi mudaaf wayaa mutakalim mudaaf ilayh mabniin calى sukuni fii maxali jari albari aka ka sife waa fiicanna albari صifaةu akin ak ka sife صifaةu ak alakbari sifatu a wa sifatu lmajruuri majruurun wa calaamatu jarihi kasratu daahiratun fii akhiri hadda maxalushaadku waxay tahay ab iyo akh markii yaalmutakalim loo idaafeeyey waxaa lagu rafcinaa damu waxaa lagu nasbinaa fatxu waxaa lagu jaraa kasro kasraa lagu jaraa laakiin waa lagu qadaraa waa lagu qadaraa waayo wa qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi wa qaala allahu tacala ila wuxuu yidhi inna haadaa kanu aqi waa walaalkay inna haadaa kanu aqi waa walaalkay inna haadaa u fiirsa hadde haadu waa xarfu tambiih daadu waa ismu ishaara waa mabni waana isimkii innada marka lafdiga waa laga binaynaa macalkaa laga nasbinaa waxaa tidhaa ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansib ismu wa tarfacu qabara mabniyu cala alfatxi laa maxalo min alcraab haa xarfu tambiih daa ismu ishaara mabniin cala sukuuni fii maxali nasbin ismu ina aqii khabaru ina dhe marfuuc wa calaamatu rafci damatun muqadaratun calaa maa qabla yaai mutakalimi manaca min duhuurihaa ishtiqa almaxali bixarakati lmunaasaba aqii mudaaf wa yaa lmutakalimi damiiru mutasil mabniin cala sukuuni fii maxali jari mudaaf ilayh ana aniga yuusufu yuusufaan ahay yuu yidhi wahaadaa kanuna akhii waa walaalkay ana damiiru rafcin munfasilu mubtadow mabniyun calaa sukuuni fii macna rafcin ana damiiru rafcin munfasilu mubtadow mabniyun calaa sukuuni fii macna rafcin yuusufu khabaru lmubtadey marfuucu bilmubtadey wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii akhirih wahaada akhi wahaada alwaabu xarfu catin haa xarfu tanbiih daa ismu ishaara mubtadow mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin akii khabaru mubtadaي marfuucu bاlmubtadaي وacalaamaةu rafcihi damaة muqadaraة calىa maa qabla yailmutakalimi manaca min duhuurihaa اshtigaalu maxali bxarakati munasaba akii mudaa wayaalmutakalimi damiiru mutasiru mabniyin calى sukuni fi maxali jari mudaafu ilayhi wاljumlaة min alficli wاlfaacil macduufaة waxaa tir wاljumlaةu min اlmubtada'i wa khabarihi macduufaة calى اljumlaةi alatii qablahaa tii horaana ban sheegine tamayna iska daynayhay maxaa yeele jumlooyin warkoodu waa badan yahay faalquuhu uu yidhi nabi yuusuf faalquu tuura hu qamiiska calaa weji abi aabbahay wejigiisa ku tuuru yidhi faalquu tuura faalquu tuura hu qamiiska calaa weji abi aabbahay wejigiisa ku tuura alquu waa amar tuura waa amar wa faacilkuna waa wow jamaaca wax kale laguma binay karo amarka mar haddii faacilku noqdo waawljamaaca ama alifulinain ama yaalmuanasulkhadaba ficilka amra maxaa markaas ugu bineeya xadfu nuun faalqu alfaaw calaa xasabi maa qablahaa alqu ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuuni waxaa tidhaha mabniyun calaa xadfi nuuni laa maxala min alraab wa waawljamaacati damiiru muttaصilu mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin faacil wlhaau damiiru muttaصilu mabniyun cala dami fii maxali nasbin mafcuulu bihi haadaas waa mafcuulu bihigii calaa xarfu jarin mabniin calaa sukuni laa maxalala min alcraab weji ismu majruun bicalaa calaadaa lagu hoos dhigo ismu majruun bicalaa wa calaamatu jari kasratu daahiratun fii akhiri maxalshaadki waa kana weji mudaaf abi mudaaf ilayh majruur wa calaamatu jari kasratun muqadaratun calaa maa qabla yaai mutakalimi manaca min dura ishtaha almaxali bixarakati munaasaba abi haddana mudaaf wayaa mutakalim damiir mutasil mabniin cala sukuni fii maxali jari mudaaf ilayhi kale ahaa wallahu subxaanaه wa taعaalى aclam slى اllah وsلام وbaaraka calى nabiyina mxamed